رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد درسigan waa cashirkii labaad oo ka mid ah risaaladii fii cilmi اlaadaabi wاlmunaadara shalay waxaynu soo maray muqadimo yar oo ku saabsanayd fannigan cilmu اlaadaab ama alaadaab wاlmunaadara ama aadaab اlbaxthi wاlmunaadara inuu yahay farac ka tirsan cilmu اljadal oo saddex farac ay ka baxdo fanniga hadda aynu risaalada yarta ka akhrinayno iyo iyo jadalkii usuuligahaa iyo kii khilaafiga khilaafiyaadka fiqiga ah xagga gudaballaadhnidana waxay soo tilmaannay inuu fannigan ka gudaballaadhan yahay labada kaleba waxaa kaloon soo maray tacriifkii fanniga ama cilmigan oo ahaa waa cilmun yubxaثu fiihi can axwaal wadaa'if اlmutanaadirayn min xayثu qabuuluha min xayثu kownuha mardudatan aw maqbuula wadaaiftu waxay tahay baynu soo tilmaannay hawsha waad soo marteen bay ila tahay waxaa inoo dembeeyey arkaantii munaadarada oo saddex ahaa ama laba ah mowduuc markaa laga niqaashayo dooddu ka socoto iyo labadii doodaysay taana waynu soo marray ninna mucallil baa la waa ninka dhisahaya masalada dacwada iyo waxna sheeganaya oo waxaasaa jira iyo ma jira nin kale daliilna raadinaya wax dhisaya ninka mucallil baynu kusoo tilmaanay ama mujiib ama muxaanku idhahdaayey mustadil ama muddaci magacyo badan buu lahaa ninna saa'il iyo muctarid iyo maanic baa la yidhaahdayo waa ninka wax duminay ninna waa haadim ninna waa baani nin fikri buu tabanin hayaa ninna waa weerar weerarhayaa labadaad kaalin baa la kale leeyahay ninna inuu wax dhisu rabaa wuxuu dhisay ee uu sheegay ina adiladeeda u caddeeyo xagganna hadhow uu difaaco ninna weerar wey waa weerar iyo difaac ninka weerarka maxaa la yidhahdaa saa'il muctarid maanic ilaa aakhiri ninka wax dhisahaya ee wax difaachayana mujiib mucalil mxuu ahayo iyo mustadil ilaa aakhiri wayna soo mar munaadadadu meelahay gasho iyo meelahaysan gelin wax yar baynu ka tilmaanay waxay gashaa asaalatan qadiya khabariya jumla khabariya ama jumla ismiya ficliya mubtadiya khabar maxmuul iyo mowduuc adu nisbe iyo xugum u dhexeeya bayna shayayn ayn waa kii sheekhu shee kusoo yidhi waa annadaru bilbasiirati fiiro ku dhisan aragti muxuu ahaa garaad ama aragti caqliyeed oo labada dhinac ka imanayso la eegayo labadaa shay nisbada udhexaysa waa tasdiiqi wixii loo yaqaano atasdiiq annadari ama waxaad u taqaana alisnaad alkhabari ama khabar iyo mubtade ficil iyo faacil ficil iyo naayulfaacil bimacnaa shay go-an oo adugu aada aaminsan tahay ood sheegayso marka ama ha noqdo salbi ama ha noqdo iijaab ama nafyi ama ihbaat waynu soo marra hawsha ayla tahay waxaa meesha aynu ku saaraynay jumalkii alabiga ahaa ama inshaa'iga ahaa ma gashanu nidhi murakab taam ah oo go-aan iyo qadiyo wata ayay doodu gasha qadiyaa laga cabiraa isnaad alkhabari baa laga cabiraa annisba bayna almawduuci walmaxmuul baa laga cabira nisba bayna shayayn waxoo dhan soo gebagabee waxaa un kusoo urursanaysaa waa go-aan tasdiiq waxaad aaminsantaha ood sheegto kadibna daliilkiisii aada u diyaargarooday gashaa waxayna kusoo urursataa cilmiga nadariga ama tasdiiqa nadariga ama tasdiiqa badiihiga ee khafiga ah markaynu gaadhno wadiifat lmucallil aw ilmustadil baynu gaadhi doonaa insha allahu tacaala faahfaahintaas waxaysan gelin mufradaadka waxaysan gelin musalamaadka labada ruux ay isla ogol yihiin hadduu doono daniba ha noqdo haddaan ogolahay adna ogashay maxaynu ku doodaynaa badihiyaadka jeliga ama ah gashaynu doodo lanna waa mukaabaro almunaadara fi ljaliyaat albadihiya waa maxay mukaabaro wlmukaabaratu hayru masnuucatin fii cilmi اlmunaadara hawshaa waynu soo maray murakabka idaafiga ah iyo midka taqyiidiga ee sifiya mawsuufkaoo kale ah asal munaadaro ma gasho ilaa bictibaar inuu qadiyo xambaarsan yahay ama xugum xambaarsan yahay mooye jaa zaydun daaxikan asal inaysan gelin bay ahayd doodu laakiin qaydka daaxikanaad xaalada idinku u taqaanaan in laga doodo ayaa bannaan inta hore jaaa zaydun baa waa laga doodi karaa ayadoo waa jumlo dhammaystira laakiin daaxikan muran ma la gelin karaa oo dood ma ka bilaaban karta jaaa zaydun maxaa yeele waa jumla khabariyo dhammaystira mata mise ma aha war ma imanin baan ku dhihi karaa inuu yimid daliil u keen dood waa laga aloosi karaa laakiin daaxikan muran ma la gelin karaa mise maya wadaadaha waxay dhaheen lama gelin leanna waa qayd xaaladu waa qayd sooma asalkeedu ama adgu mubayino ka dhig ama hawlo kale sheeg ama kaashifadhada ay kuu taalaay muhiimadu waxaa weeye ama waa laazima ama waa mutanaqilo laakiin qeyd bay ka cabiraan iyagu waa ila ninka xaaladiisi la qayday asal inaysan gelin bay ahayd laakiin maadaamay jumlo raacsan tahay dhankaasay wax ka soo gelayaan gabagabada mufradaadka musalamaadka qawaaicda ama badiyaadka jeliga ah, ma gasho jumla taama oo khabari ah, oon inshaa shuqul ku lahayn unbay gashaa taariifta iyo mxua taqaasimta way gashaa munaadaradu laakiin asaarat inaysan gelin bay ahayd laakiin maadaama ay dacwo ku jirto iyo sheegasho aad leedahay shayga aan qeexi qeexidaasi way saxan tahay ama shaygan aan u qaybiyey intaasoo gabal aan ka dhigay aqsaamta wa aqsaam xaasira maxsuura dacwada aad sheegatay bay doodbu gelaysaa mooyeen taqsiimka asalkiisi shayga in la qaybiyo ama la tacriifiyo maysan aysan gashay waxaa inoo dambeeyey soo maray maxaan mawaadiicda umuhiimsanayd maxaynu ka tagnay ayib dacaawada iyo mataalibta la sheegto waxaynu shalay soo nidhi nin walba wax sheegta ama dacwo la yimaada waxaa laga rabaa daliil daliilka wuxuu noqon karaa naqli ama caqli daliilku haduu naqli yahay waxaa la rabaa inu soo nidhi inuu sugnaado hadduu daliilku caqli yahay waxaa la shardiyaa inuu sariix yahay wa hunaa bayt اlqasiid shalay maan idinku baraarujin laakiin waxaan isku dayada inaan idinku baraarujiyo saraaxat اlcaqli maxaa looga jeedaa hadiyo elbaliya meesha lagu baaba halkan weeye waa in la baraarujiyo nin ba walba wuxuu leeyahay waxaan caqligaa diidaya aniga xasaan intaan indhaha taagan waxaan leeyahay caqliguma qaadan karo mash macquul hada hayru macquul impossible warkiini soo ee wadaad kale wuxuu ku dhihi caqligaa aqbalaya caqligu diidi maayo caqligee marka lagu kala bixi waa caqlige asalafu saalix iyo fuqahadu iyo muxaqiqiintu iyo culummada muslimiinta caqliga lama diidano waa khariiso iyo hibe ilaahay ummadda siiya aadamaha ku bannaystay oo ilaahay noogu mana sheegtay qur-aankana ku soo noqnoqday haddaan asagu jirina takliif aysan jiri lahayn caqlige selafku waxay ku dhaheen naqli saxiixa iyo isma tacaarudaan he iyo caqli sariixa caqliga sariixa wuxuu yahayaa inoo sheegahayo ilaa hadda inagoo erdo ardun baa nahay wax isku ceshanaysee way badato caqligun baa lagu cararahay caqliga saliimka maxaa looga jeedaa sheekh maad waa isku mid ba aan kuu daaye waa ilaa caqli cad iyo caqli fiyo waa isku mid un kee hade caqliga fayow haddii aniga waxaan leeyahay caqligu waa fayow yahay fayoobidu weli waxaa ku jira miisaanka nusuustaa la saaraya sax weeye in la saaro laakiin waxaan ku yidhi naskan caqligu ka hor imanaya nabi maxamedna la iman mahayo wax caqliga khilaafsan abu isxaaq shaatib wuxuu yihi wa adilat sharci laa tunaaqidu qadaaya alcuquul ibnu rushd oo falsafi oo ninka baashaba balaya dhigay wuxuu ku leeyahay wa adilat sharci laa tucaaridu adilat alcaqli wاdaliil اlcaqliyu laa yunaaqidu الnaqla isagaa le tahaafudkiisa tahaafud tahaafud fi raddi cala alghazali meelo badan buu ku caddeeya nin aaminsan naqli saxiixa oo fayow oon bad qabaa caqli ka hor imanaya ma jire markay wax iyagu caqli ku sheegeen ay arkaan in iska hor imanayaan caqligiisiba xoojin naqliguna tuur naqliga khata ah marka wahaabiyoy waa inaad fahantaan caqliga sariixa maxaa looga jeedaa caqliga sariixa waxaa looga jeedaa cinda ahli اlcilmi waa caqliga ka badqaba min shubhatin wa shahwatin sheekh mahad wuu soo dhowga caqli saliim buu yidhi saliim muxuu saliim ka yahay wuxuu saliim ka yahay min shahwatin wa shubha ilaahay subxaanau wa taala aadamaha markuu abuuray fitruu geliyey sidii rabbi kuu abuuray adoo u badqaba haddii adilatu naqli laguu bandhigo hal daliil ka boodi maysa wad aqbali wad qaayibi laakiin markay fitraadu wasakhowdo oo lagugu akhriyo shubahaad oo lagaa irbada lagaala daalay sumaysan oo teetanaysan waagaa dambe caqli faasida waxaad ku qaabili nuquushi iyo adilada sharci kadib waxaad dhihi caqli fundaysanba waxaad dhihi caqligu ma yeeli karo caqligee nabigu wuxuu ku yidhi kullu mawludin yuuladu cala alfitra fidradaas saliimka ilaahay kugu abuuray haddaad ku qaangaadho ood adiladii shareecadii rasuulkii risaaladii kugu soo gaadho hal shay ka boodi maysid lianna adilat annaqli laa tucaaridu alcaql الsariix laakiin markay bidac kuu hormartay falsafa kuu hormartay ilxaad baa kuu hormaray shirki iyo ilaahay keyrkood la caabudaa kuu hormaray waa lagugu soo ababiyey waad ku qaangaadhay waad ku ciraysatay meesha maxaad la fadhidaa marka sayidina abubakar iyo cumar iyo soo asnaamta iyo diinta carbeed ma aysan haysanin qabla bicati muxamed cuqala ma ahayn mise maya waagi dambe caqliga cusubay yimiday kula jahaadeen ee qoraysh ku baabi'iyeen muxuu ahaa isaguna maxaa laga baabiye ka baxay shubhadii ay ku soo koreen ee qoraysh ka dhaadhicisay inaa wajadna aabaana calaa umma shubhaa ku jir caqliga hadday u fasahadiyo jahal iyo bidac iyo khuraafaad lagugu ababiyo macallin kugu akriyo waalid ku meeriyo bulsho iyo bay aad ka dhaxasho caqligaadu markaa caqli saliima maaha walaa sariixa waa maxay oo caqli ay ku duuban tahay shubuhaad baa ku duuban shahwada maxaa looga jeedaa waxaa laga yaabaa inaad shubha ka badbaado oo wax shubha ah iyo e, bidac kuu horeeyey iyo musallamaad baatil oo kuu horeeyey aadan ku aafaysnayn laakiin aad ku aafaysan tahay shahwo shahwadu waa maxay xaqdoonba ma tihidba suu lqasd aliraada sayi-a anniya sayi-a hiya shahwa xaqi baa ku cadaaday wadaadka adilos daba dhiga aayad qur'aan xadiid nabi maxamed ijmaac saxiixa qiyaas sariixa alaabus kugu ka qofulay waxaa tihi maya wax jira ma aha wuu cad yahay laakiin adaa waxaa tahay nimaan xaq doonayn xaq doon ma tihi idan waxaa lagaa rabaa laba shay markaad caqliga sariixa daliishanaysa eed ictimaadayso asalaamatu min ashubha alfaasida wاsalaamatu min alqasdi الsayi aw الshahwa الsayi'a waa in marka qasdi saxiixa aada xaqa ku qaabisho iyo daliilkan xaggana aysan kuu horeynin oo lafe iyo balaayo isun aadan soo laqin waynu isfahanna ila tahay marka lagu yidhaha marka caqli sariixa saasaa looga jeedaa ma hadda qumuud baa hasha ku jira annaqlu الصaxiix laa yucaaridu alcaql الsariix laakiin dhibka jira waxaa weeye afartan sana lagu soo aabin waxaan sal lahayn oon raad lahayn waadan baa waxaad aragtay wadaad xoogow yar ifsanhayo wax saxan wato haddii ninku wuxuu wato wax caqligu yeeli karaaba maaha inaa lilahi wadna raajicuun caqliga wadaadow waa caqliga waa caqli la soo aafeeyey oo soo fundoobay fitra mutahayira huyirad xurifat budilad iyo caqli lagu kaajiy wy caqliad la socoto doofar baa ku kaaji iyo wax la garan waaye marka adna waxaad aaminsantahay inaad fayowdahay sumaar wiil yaro hadda wax laqbaystay oo markaa tira war ilahay baa sida yidhiba dhihi caqliguma qaadan karo caqligee idan culimadu waxay dhaheen haddii dadka loo celin lahaa cuquusha weligeed lama kala dhammaadeen lianna likulli waaxidin caqlun idan sharcigu hawshaa waa xidho wuxuu yihi haddii la iskhilaafaa loo laabto annaql almacsuum haddii laakiin caqli loo celiyo sheekh mahadna caqliga meel la faana mid baan la fadha isu keeni mayno caqligii reer gaalkacyo lama kii dararkaa dhow baan la imanaya isu geeni dhawaad waa miaal wadaadka maada dagaal nagama dhexeeyo marka waa miaal baan oga wa shanu laa yuctaradu lmihaalu id qad kafa fardu walixtimaalu muhiimadu masalada inaad ku baraarugtaan waa muhiim jiddan waxaa isleeyahay halkaa jalsadan intaa keliya haddaad ka faa'ido inaadan khasaare qabin baan u waa meesha u daran naqliga iyo caqligu isma tacaarudaane ama naqli faasid ah oon saxiixayn oo nabi maxamed ka sugnayn baa la soo shir tagtay ama caqli waxaa la soo shir tagtay aan sariix ahayn bimacnaa aan ka fayoobayn shubho iyo shahwo intaa ina isbaana ayla tahay <clears throat> kadib waxaa inoo dambaysay adiladu loo daliishado mataalibta sharciga ah ama aan sharciga ahayn ama caqliga kullu malab saddexun bay noqonaysaa mataalibta marka adilada loo fiiriyo mataalibtaa noqonaysa malab iyo dacwo daliil naqli ah lagu sugo kalhaybiyaat daliil naqliga keliya lagu sugo kalghaybiyaati walxawaadis altaarikiya iyo wixii la halmaalay miaal wey xasri ma aha iyo malab lagu sugo keliya bidaliilin caqliyin ka wujuud اllahi subxaanaه wa tacaala iyo wixii lamid ah iyo maaalib labada daliil baa lagu sugi karo naqli iyo caqliba waxaan ku miaalinay sifaatka ilahay qaybo ka mida iyo axkaamta sharca in badan oo ka midaba inaha marka aan kaga tagno markaan u gudbo howlahaygi kale insha allahu tacaala wixii as-ilaha hadday jirto darsiga dabadi un bay noqon intaan cashirka wado niman aanay ka ahayn hadal oma ogoli ama wadiifatu sa'li fahalaaatun almunaaqadatu wاlnaqdu wاlmucaaradatu inahu ima an yamnaca muqadimaة اdaliili aw اdaliila nafsahu aw اlmadluula shalay marka waxaanu soo maray keliya tacriifkii faniga buu sheekhu kusoo gabeeyey ee tacriifkii munaadarada iyo mid walba inuu wadi leeyahay oo mucalilka iyo saa'ilku nin walba wadiifo leeyahay ayuu sheekhu soo tilmaamay iyo aadaabtii wuxuu u marka wadiifadii inuu tilmaama saailka saailka wadiifadiisa inuu tilmaamo kadibna uu u gudbo wadiifat lmucalil wadiifadan waxaa looga jeedaa dowrka iyo xubinta iyo xilka adigu aad ku leedahay hadalka iyo waxaad la iman waxaynu ku gebagabaynay nina waa weerar waa difaac amaa wadiifatu saa'il saa'ilka shaqadiisu iyo hawshiisu waxaa weeye fa alaat saddex wey almunaaqada sheegay inaad diiddo diiddo munaaqada huna waxaa looga jeeda almancu munaaqada waxaa laga cabira macaani badan oo ay ka mid tahay almancu almumaanacatu annaqdu tafsiili magacyo badan bay leedahay munaaqado sheekhu hadda kuu sheegay almancu waa la yidhaahdaa almumaanaca la yidhaahdaa annaqdu tafsiili baa la yidhaahdaa asmaa badan bay leedahay muhimadduna waxaa weeye saa'ilku markuu mudacigii wax sheegtay ee tidhi hebel baa sidaa iyo sidaa ah inaan ku dhaha weeye waan diiday ma ogoli munaaqadadu waa sidaa saasaa looga jeedaa waana talabu daliili cala almuqadima wuuna sheekhu sharxi doonaa markaasaynu tilmaamayna almunaaqada diido yaa kuu furan wuxuu sheegay mudacigu ama mucalilku uu sheegay ama mustadilku uu sheegay baad leedahay ma ogeli ilaa aad igu qanciso iyo wanaqdu burin la buriyo wuxuu watay iyo walmucaaradatu in daliilkiisi daliilkeeda laga horgeeyo ka horgeyn iyo bushin iyo waxaa weeye diido saddexdaa xilba aad leedahay wey haddaad tahay muctarid ama aad saa'il tahay waxaad leedahay saddex kaalmo saddex weerar baa kuu banaa saddex caag ka dagaalami karta kolba kii kuu roon baad fiirsan ninka hadalkiisa markaad dhegaysato dacwadiisii wuxuu sheegtay daliilkina uu ku rakibo saddex god baa kuu furan inaad manci ka bilowdo iyo inaad naqli ka bilowdo iyo inaad mucaarado ka bilowdo mucaarada waa ta kugu dambaysa oo mucaaradu waxaa weeye ninkii daliilkuu daliishaday baa daliil kale ka horgey nin baa xugum sheegay wuxuu yihi ilaahay baa sida ka yidhi aayad buu sii daayay oo inaadna aayad kale la soo boodad ka horgeysa aayaddiisi ta waa mucaarado waa war dambe mucaaradadu marka waxaan laguma degdego waxaan loogu degdegaynin ka inaad ka niqaashi weyday godadka kale kuu furaa mucaaradadu waxaa weye waxaad soo salintay ninka dacwadiisi waxaad soo salintay daliilkiisi kadib waxaad tiri daliilkaada waa mucaarad mucaaradun bimaa huwa aqwa minhu waxaa lagu bushinaya mid ka xoog badan xageed aada waad fogaatay haddiiba aada wuxuu haysta ku qabsan karto ood asaga fagan karto maxaad ka dooni hee mucaaradda waad fahanteen marmale waxaad ujeeda muhiimadda waa intaas almunaaqadatu walnaqdu walmucaarada tacaariif ee mustalaxaad dhowra ku jira halkan baan horka hore lwadaadku wuxuu lأnnahu saa'ilkii ima an yamnaca inuu diido unbay noqon muqadimata daliil daliilka horaantiisa inuu diido aw idaliila nafsahu ama daliilkii laftirkiisiiba uu inkiro u dafiro aw ilmadnuuc dacwadii waxaan sheeganay hunaa waxay daba dhigay sheekhu muqadimat daliil addaliil adacwa almadluulku waa dacwadii almadluul huwa almudaca wاdacwa waxaan sheeganay iyo xukumka madluulku xukunkii daliil baan ka ratiba yaan ka dhaliyey oo daliilkaa dhalinhaya madluulka daliilka muqadimaad buu leeyahay hadda waxay ka hadlayaan marka waxaa weeye daliilkii caqliga ahaa ama qiyaasiga ahaabay ka hadlayaan marka kaas wuxuu yeeshaa muqadimo muqadimadaasi haddaad ku dhegto waxaan leenahay waxaad samaysay manci daliilka hadaad ku dhegto adiga saa'ilka waxaan lena waxaad la timid naqdi haddaad madluulka ka murantana maxaan lena waxaad la timid mucaarado saddexdaa qodob buu jeedaa doodaada marka haddaad tahay muctarid ama aad saa'il tahay saddexdaa waaxood baad hadalka kaaga bannaan saddexda mid un ku aad aadaabtana yeelo warkaadu waa kooban yahay wadiifat eh, almucallil aw almustadil aw almuujiibna waa maxay saddexdaa godweynu iska gufeeyo oo iska difaaco manciga waa inuu gaashaankiisii iyo hubkiisa u yeesho naqdi waa inuu u diyaargaro qaabka uga jawaabi lahaa wakadalika almucaarada idan muqadima fi lua waxa l mustalaxaadka aan tacriifina si aysan ishkaal u imanin muqadima waxa l fi lua ma yatawaqafu calayhi shuruucu muطlaqan fi ayi shay min xayu lua waxaa leedahay muqadima maa yatawaqafu calayhi shuruucu muطlaqan fi ayi shay shay walbo la gudagalay hawl ha noqoto salaad xujo iyo doodi ha noqoto daliil ha noqdo wax walba oo aanu rabno inaan gudagalloon bilownoon dhaqaajino wuxuu ku xidhan yahay wey hordhiciisa waa maa yatawaqafu calayhi الshuruucu muطlaqan fi أyi shay hada waa maxay waa tacriifu اlmuqadima min xayu اlluga ama min xayu اlcurf wاlistilaax iyo fanigan hadda markaynu maray iyo funuunta kaleba sida raajixa waa maa yatawaqafu صxaة الdaliili calayhi sharطa aw shatra ma yatawaqafu calayhi صxaة الdaliil shaطra aw sharطa ida muqadimadu ama shardi bay noqon lidaliil ama waxay noqon gabal iyo juz ka mida daliilka idan almuqadima inay noqoto sharطa lisixati اdaliil aw juzءa min adaliil min adaliil waa in isbaana ila tahay hadi hiy almuqadima waxaa looga jeedo waxaa ku yimid daliilkii dliilkii asaguna tacriifkiis marka lasoo koobo halka marka la marayo ma aha daliilkii naqliga waxaydu aynu ka hadlayno waa daliil oo dhan daliil oo dhan markaad ka hadlaysa tacriifkiisii wey ayib qowlu mualafun min qadaaya mataa sullimat lazima canha lidaatiha qowlun aakhar bay ku leeyihiin marka lasoo gebagabay addaliil waa qowlun mualafun ay murakabun min qadaaya ay min jumal taama mufiida loo mataa sullimad qadaayaha marka la ogolaado maxaa ka laazimi lazima canha shay-un aakhar lidaatiha idan haddaan matalan ku idhaahdo mihaalkii gaabnaa ee shalay abeen ah soo maray ee ahaa waxaa tiri qubuuriyiintu waa muslimuun haadihi dacwa aw ilmadluul mata mise ma aha wadaliil baa tiri calaa tilka dacwa waxaa weeye anahum yaquuluuna laa ilaha ila اllah muxamadu rasuul اllah haadihi muqadimaة اdaliil intan waa muqadimo waxay u yaqaanaan weeye manaadiqadu muqadima suqra ama suqra ay dhahaan ama suqra daliil ayib waxaa tiri liannahum yaquuluuna laa ilaha illa allah waa الsuqra aw muqadimaة اdaliil wakulu man yaquulu laa ilaha illa اllah fahuwa muslimu falqubuuriyaةu muslimun maxaad u socotay inaad sugto alquburiyatu muslimuun maxaa u daliishatay waxaa u daliishatay daliil murakaba min juz-ayn oo ah annahum yaquuluuna laa ilaha illa allah wa kullu man yaquulu laa ilaha illa allah fahuwa muslim annatiija alquburiyatu muslimuun idan alqubuuriyaةu muslim huwa اlmadluulu aw اlmudaca aw اdacwa aw اlqadiya aw اtasdiiq waxaad adna ku sheeg intaa waanu soo fahnayla tahay labada hore ee marka inahum yaquuluun wa kulu man yaquul labadana waa maxay waa labadii muqadimo labadii juz ee daliilku ka koobnaa ahaa suqra iyo kubra u ka koobnaa idan maxaad aad tiri waa daliilkii qowlu mualafun min qadaaya oo waxaa tidhi inahum yaquuluuna laa ilaaha ila اllah soo qowl murakaba min qadaaya ma aha wa kullu man yaquulu laa ilaaha ila اllah fahuwa muslimuun idan waa muqadimad adna waa qadaaya intaa ma salinta haddaad salinto inahum yaquuluuna laa ilaha ila اllah wa kullu man yaquulu laa ilaha illa llah fahuwa muslim haddaad ogolaato waxaa ka laasimay oo ah inay iyagu yihiin muslimo warku intaasaa loo jeedaa waa addaliil waa qowl mualafu min qadaaya mataa sullimat lazima canha aw lazima canha lidaatiha qowl aakhar ay natiija dacwa ka iman natiija ka iman tasdiiq baa ka iman warku intaan baa loo jeedaa muddacihi waa maxay almudaca aw اdacwa aw الnatiija aw tasdiiqna hada waad ka gara waa qowl murakabun taamun yadkuruhu اlmucallilu fii siyaaqi nafyin aw ihbaat gabagabadu waa intaa almudaca aw اdacwa waxaa looga jeedaa iyaduna madluulka haddaana sheegaynaba waa qowl murakabun taam oo hadda ahayd waxaan soo maray fahum alqubuuriyatu muslimun soo qowl taama maaha murakab taam ah wax ka dhamin uusan jirin oo ku imanaya fii siyaaqi nafyin aw ihbaatin yadkuruhu اlmucallilu ay اlmujiib mucallilkaana sheegaya wayuqiimu calaa sixatihi daliil qowlkaas iyo dacwada inay sax tahayna wuxuu u istaagay mucalilku adila inuu ku dul joojiyo ayb almudaci waa man nasaba nafsahu liihbaati shayin aw linafyihi mudacigu waa ninka naftiisa qodansha annagu inaan qotomino asagaa isku xilqaamay nin isu xil saaray weeye inuu wax sheego almudaci waa man nasaba nafsahu liihbaati shayin aw nafyihi shayga uu sugayana waa inuu noqdo marka shay nadari ah ama badiihi khafi ah wuxuuna ku sugay ima bidaliilin aw bitanbiih daliil iyo tanbih wax udhexeeya inaa sheekha markuu gaaray inuu tegi doona gebagabadu intaa mustalaxaad muhiimood u baahan tahay wey maadaama kitaabku uu iska kokooban yahay marka sheekhu wuxuu yihi marka ama wadiifatu saa'ili fahalaaatun fahiy almunaaqadatu wnaqdu walmucaaradatu liannahu ima an yamnaca saa'ilka laba mid un weeye buu i waa inuu saddex mid un wey inuu manciyo diido muqadimata daliil daliilkii muqadamadiisii hadda ti aan soo sheegnay alqubuuriyatu muslimuun muqadamadi u horreysa maxay ahayd inahum ilaha illa hadaad tiraa maba maba maba dhahaanba lagama hayo qubuuriyo tawxiid maxaad ku haysataa eh, mucalilki muqadimat adaliil baad ku haysataa ima an yamnaca muqadimat adaliil ma ogoli laa usallim amnacu baa laga cabiraa waa waxaad la iman jumla iyo cibaara tusaysa warkaa inaadan ogolayn ayb aw idaliila nafsahu daliilka inuuba diidaba inaad daliilkaba diida sidiisuba oo ah kullu man yaquulu laa ilaha illa allah fa huwa muslimun waad diidi karta asagoo wada socdaad inkiri karta iyo inaad daliilkaba diiddo ah alquburiyatu muslimun muslimuun idan haddaad mudlulka diiddo waa inoo dambaysayo mucaaradaa la yidhaahdaa haddaad daliilka weerartana naqdi baa la yidhaahdaa haddaad labada muqadime mid kamida ku dhegtana waxaa la ama labaduba ku dhegtana waxaa la yihahdaa munaaqado mumaanaco manci annaqd atafsiili ila aakhirih maxaa looga jeedaa almunaaqada waa alabu daliil alabu daliil alabu saa'ili lidaliili calaa sixati اlmuqadima waa inuu saa'ilku codsado oo uu ka codsado mucallilka muqadimadan inay sax tahay itus daliilkeeda itusugay waxaa ku yimid munaaqado munaaqado ee naqdiga cafan asago intaan asaga ka bixin muna naqdigu waxaa la yihahdaa waa kii aad ku soo marteen usuulka waa taqaanaa naqdigu wuxuu galaa meelo badan ima fi اdaliil wa ima fi eh, alxuduud wa ima eh, wuxuu galaa fi taqaasiim taqaasimtuu galaa adiladuu galaa cilalkuu galaa waa asalkiisna waa maxay wa in la helo ciladii la helo biduuni cila biduuni macluul wujuud اdaliili biduuni اlmadluul wujuud اlcila biduuni اlmacluul wujuud اlxaddi biduuni اlmaxduud haddii la helo ciladii ama daliilkii la helo xagganna aan la haynin madluulkii wixii ka dhalan lahaa uu daliilku tusi lahaa aan la haynin macluulkii waxaan leenaha naqdi baa yimid bimacnaa waa takhalufu اlxukmi can cilatihi takhalufu اdaliili cafw almadluuli can daliilihi ayb kaasaa marka naqdiga loo yaqaanaa meelo badan buuna galaa haddii aad wax tacriifiso tacriifkii markay leenay la waayo wixii maxduudka waxaan leenahay waxaa tiri kufrigu wuxuu noqdaa atakdiib faqad markaasaa wadaad sanam u sujuuday baad takfiirisay takdiibku jaxdi iyo diido lisaani ah ayuu ahaaye ama takdiib qalbi uu ahaaye fainahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illahi yajxaduun ninkan sanamka u sujuuda ama awliyada tuugay ficil buu ama qowl buu la yimide takdiibna ma ahe maxaad ku takfiirisa idan marka maxaad ninka ku haysataa ma takhalluf baad ku haysataa mise cagsi baad ku haysataa idan in aad kala saartaan oo kala ogaataan alcaksu wاlnaqdu cagsigu waa muqaabil lilnaqdi haddii daliilkii la helo xukunkiina la waayo ciladii la helo macluulkiina la waayo hada huwa naqd xadkii baa la helay iyo qayxidii iyo tacriifkii wixii la xadayna lama hayo hada huwa naqd haddii laakiin la helo madluulkii ama la helo macluulkii ama la helo maxduudkii daliilkiina la waayo marka maxaa loo yaqaanaa cagsi baa la yidhahdaa cagsi baa la yidhahdaa naqdigan laftirkiisa hadduu golo xikamka kasri baa loo yaqaanaa filusul waad soo barta hadda ragga waraqaadka soo laqbaystay aniga hawsha ima weydiin karaa bimacnaa waxaa laisku ogaa safarka salaada ha loo gaabiyo soonkana he ha loo afuro waxaad tidhahdeen cilladu waa asafar xikmaduna waa wujuud اlmashaqa ninka xamaaliga ah ee asagoo magaaladiisii jooga xagamaala ama biraha jabiya ama guryaha dhisa ama dholalka qoda ama foornooyinka ka shaqeeyay iyo wixii la halmaalay iyo nin iska lugayn keebaa dhibaato badan soo nahaya bil ramadaan nimankaa sigiska iyo meelahan eh, eydka iyo dejiya baabuurta ee masaakiinta shaqaysada muslimiinta bisha ramadaan maxay la kulmaan rafaad iyo mashuq iyo wadaadkaada intaad baska raacday mxuua gaarisa u raacday adoo mxuu ahaay sii socl waa musaafir baan aha ilaa musaafir baana kinee dhibaato badan wadaado haddii cillada la fiiriyo xamaaliintu iyo nimankan dabaakiinta wixii la halmaala soonkii ma furahayaan salaadna ma gaabi liannahum ma ah waa laga wad hor waxay ku badan tahay fi lxamaaliina iyo ahli lmashaqa idan takhalufu اlxukmi can xikmatihi waxaa laydhaha kasri kasri baa layidhaha takhalufu اlxukmi can cilatina maxaa layidhaha naqdi naqdi waa ay fahamteen malay ayib takhalufu اlxukmi can xikmatihi sida xamaaliintii soo xikmadii lama helin xikmadii mashaqaa ma haynaa ma hayno takhalafa alxukm ay irtafaca walam yuujad baan oga jeednaa idan xamaali iyo raggan la dhihi afura ee salaadna gaabiya la odhan maayo liajli mashaqa looma dhahay soo ma ilaa licilatin ukhra hay dambayso idan takhalufu اlxukmi can xikmatihi kasri idheh takhalufu اlxukmi can cilatihina naqdi soo sax maa warkaas ayib bimacnaa ciladii baa la helay xukunkiina waa la waayey xikmadii baa la helay xukunkiina waa la waayey waa laba misalo wujidat اlxikma walam yuujad اlxukmu huwa اlkasru wujidat اlcilaة walam yuujad اlxukmu annaqdu inaad fahanteen baan u malaynhaya ka bedelo laba saaro haddaad tiraahdo waxaa la helay xukumkii baa la helay ciladina waa la waayey maxaad u tiraahdaa maxaa la yidhi cagsi idan cagsigu cilo ma aha iyo bushi fi اladilati wاlcilali wاlxuduud waxaan ujeedaa fi lcilali waladil waana cilo fi lxuduud lanna shayga xadka waxaa la an yakuuna jaamican maanican sharط alxadi wاtacriif an yakuuna jaamican liafraadihi maanican min akhyaarihi marka maanican min akhyaarihi waxaa ka imanaya cagsigii jaamican liafraadin waxaa ka imanhaya naqdigii hadduu buro idan xadku waa inuu ka badbaado min naqdin wa min cagsin laakiin adiladu iyo cilalku waa inay ka badbaado min naqdin wa min kasrin shardi ma ah iga daaya shardi ma baab kale wa min kasri waa in kafaa-ida idinku daray mooye shardi maaha waa adiladu iyo cilalku waa inay ka badbaadaan min naqdin faqad amaa min cagsin shardi ma ah leannu xukunkii baa la heli karaa daliilkii mucayankana waa la waayi karaa wa yakhlufu daliilun aakhar cilaa la waayi karaa maca wujuudi اlmacluul wa takhlufuhu cilaة أkhraa liأnnahu yajuuzu tacyiinu xukmi اlwaaxidi biakara min cila akara min cila waxay daawa kaaga tahay inaadan ugu bushiyin aadan ugu bushiyin cagsigi aadan ugu bushiyin cagsigi sheekh cabaas baa bixi lianna waxaan haynaa hadda xukumkii xukumki marka la hayo cilo la waayo maxaa soo bixi jiray cagsi baa iman jiray alcagsu laysa qaadixan fi lcilali waladila iska ogow tusaale gaaban hadda sibaad indhaa u taagaysaane waxaynu nidhi makhluuqaadka iyo adduunkan waa daliil calaa wujuud illaahi subxaana wa tacaala waa meesha lagu yidhaahda addaliilu laa yancakis addaliilu laa yancakis maxaa looga jeedaa wujuud اdaliili yadulu calaa wujuud اlmadluul laakin cadam اdaliil laa yadulu calى cadam اlmadluul warka inaad fahanteen baan filahaya daliilku isma laba rogo hal dhinac buu u shaqeeyaa waxaa ka ratimi wujuudkiisa wujuud laakiin cadamkiisu kama ratimo cadam tusaale hadda idinku cad waxaa wey wujuud اllahi almakhluuqaat wاlkaa'inaat kuluha waa adilaة calى اlkhaaliq اlbaari intaan la abuurin ka warran may jirtay cudimat اlmakhluuqaat hal cudima alkhaaliq اlbaari ayb addayn laa yancakis weligaa ha ku khaldami wujuud daliili waxaa ka laazima wujuud اlmadluul laakinahu laa yancakis isma laba rogo waad fahanteen baan u malaynaya intaasaan oga jeeda ayaana markoo idin mashquulinine naqdigu gabagabada waxaa weeye inaad daliilka bushi ku keento ah daliilkan aad sheegtay xukumkii baa kadib ama xukunkii muusan dhalinin fii suurati min asuwar hada huwa naqd naqdiga aad taqaaneen fi lusuul huwa naqdu fi lmunaadara ninka dee usuul aan soo akrisana de aniga hadda indhaha igu soo taagi maayo wlmucaarada almucaaradana waa la famanmaynaya mucaarada iyad waa caadi waa bush waa un waa in daliil daliil laga horgeeyo daliil daliil marka waxaan un fiirinaynaa daliilkaadu macaarida kala daliilka kale xagga quwada iyo awoodun baa laga eegi lannahu ima an yamnaca muqadimaa daliili muqadimata dil waa soo baratay daliilla waad soo baratay aw idaliila nafsahu aw ilmadluula madluulka waa mudaciha aynan waa qowlun murakabun taamun fii siyaaqi nafyin aw ihbaatin yadkuruhu lmucallilu wa yuqiimu calaa sixati daliil intaas sheekhuu kuu sheegay idan tafsiirkii buu ku galay hadda waxaad ogaatay wadiifatu saa'ili waa saddex keliya annaqdu wاlmunaaqadatu wاlmucaarada xagee kala galaa mancigu wuxuu galaa weeye fi اlmuqadimaat naqdu xagee galaa fi اladila fi اladila naqdu wuxuu galaa fi اladila wakadalika faa'iidada dheeraadka cilalka xuduudda ayib hal meel baan kala sarro waxaan idhi naqdigu ma galo muxuu ahaayey cagsigu ma galo fi اlcilali wاladila wuxuu galaa keliya fi اlxuduud alxaddu laabuda an yancakisa wayaarib alxaddu laabudda an yancakisa wayaarib ayb haddaba fain kaana alwalu ka hore hadduu yaho manciga ah waa kii hore muxuu ahaa ima an yamnaca muqadimat اdaliil ayb fain kaana alwalu midka hore hadduu yahay wadiifada uu doortay maanicu ama saa'ilku fain nadarta waad fiirin wey tafsiil baa kugu jire fain manaca mujaradan aw bالsanadi fahuwa اlmunaaqadaة wa minha nawc yusamى bاlxalli wa huwa tacyiinu mowdic اlhalطi munaaqada waa waa lagu magacaabaa naqdi tafsiila waa layihahdaa mumaanaca waa layihahdaa hawlo badan bay leedahay maxaa munaaqada loo yidhi munaaqada waxaa loo yidhi waxay keensanaysaa ibطaal listizaamiha اlibطaala fi bacdi almawaarid aw almawaad daliilkii aan dhisayey lanna muqadim jus baan sheegay jus kalean ku rag xidhay ka soxbay daliil dhammaystiran daliilka dhammaystiran wuxuu dhaliyey madluul iyo dacwo iyo qadiyu dhaliyey haddii tii horraysay iyo tii labaadba laiska lalaadso lagaaga dhago oy kaa burto fasaad baa imanaya lanna daliilkii saddex jus ka koobna ama laba ka koobna lug hadday baxdo waa dumaya lug hadday baxdo waa dumaya saasa marka loo yidhi waxaa kaloo laga maga lagu magacaabay almanc alxaqiiqi almanc alxaqiiqi waa la yihada magaa magacyo badan buu leeyahay adugu dhib ma lehe waa waa alabu saa'ili alabu saa'ili liiqaamati اdaliili calaa sixati اlmuqadima saa'ilkii iyo muctaridku inuu codsado gad intaadan gaadhin madluulkaasba ii kaadiye hawshan hore yaan muran ka qabaabaati tanaabaan ku dheganahay laftirkeeda waxaan ku uhi mثلا alklb aahir lucaab اlklbi طaahiru لأnnahu waa mutaxalib min xayawaanin طaahirin idan tanaan ku dhagay marka ila dacwadu lucaab اlklbi طaahir bay dacwadu ahayd iyo qadiyadii iyo tasdiiqi iyo xukunkii madluulkii waxaan ku لأnnahu mutaxalib min xayawaanin طaahirin baa laa usalim anahu طaahir bal huwa najis haddaan ku dhego maa haddaan ku dhegana bal huwa naj intaanan gaadhin waxaa laa usallim manci baa leedaha hada huwa almancu ma ogeli laa usallim amnacu ma ogeli waan diiday ama af soomaaliya ku sheeg ama mxuu ahaay af orama ku sheegday ku taalla muhim waa inaad un tiraado ogolaansho la-aan aada muujiso ayib wuxuu ku yuri marka fain manaca mujaradan haddaad diiddo ama juskii daliilka aad tiraahdo ma ogeli oodan adilo ku darin iyo tacliil waxaa loo yaqaanaa almancu lmujarad manciga marka wuxuu noqdaa isagaaba sheekh ku sheegi doona dhowr qayb buu noqdaa afar nooc buu noqdaa manciga manci mujarad ah iyo mancu hayru mujarad aan u qaybino manciga mujaradka asagu waa iska dhabina waa halkaa shay keliya waa inaad tiraahdo muqadimadan ma sallimin mana ogolin wax daliila iyo dood iyo xujo sheegashana aadan raacinin oo in isfahan tahay markaad xujo sheegasho iyo adilla ku darto waxaa la waxaad ku dartay sanad baa la yihahdaa waa taageerid xoojin diiddadii baad xoojinaysaa matalan waxaan ku idhi laa usallimu maxaa yeelay laa usalim waxaad soo tiri lucaabu lkalbi طaahir liannahu mutaxalibun min xayawaanin طaahirin waxaan ku ihi laa laa usalli markaan ku idhi hada mancun mujarad waxaan ku daray kayfa wahuwa najisun hada huwa sanad diiddadii aan diiday xukumkaadii yaan u qiilbixinayaa jid baan u samaynayaa oo wadaadu maxaa la boodaanka wari waad u diidda warkayga kayfa wahuwa najisun soo ma aragti baan ku leehay kayfa wahuwa najisun marka sanad weeye iyo waxaan ku xoojinayo diiddaday tabriir u jid bixin oo u qiilbixin weeye diiddadaydii haddii kale waa lagula yahay wadaadow diiday maysho wax kale ma taqan baa lagu leeyahay diiday ba la soo taagan tahay marka saan lagu gelib waxaad leedahay sanad baa leedahay midkaas wax walba oo uu sheego hee saa'ilku fii siyaaqi almanci uu ku sheego xaggana uu ku xoojinaya mancigiisa waxaa loo yaqaanaa sanad miyaan isfahno ayib sanadki hadda ma aha bayquuniyada ma aha waa kan wa xoojin baa loo jeedaa asagaa marka saddex buu noqdaa sanadka sanad ay u yaqaanaan limi sanadun limiyu jawaaziyun tajwiiziyu saddexdaa magac buu le fi munadara sanadun limiyun limi waa lima lima baa la nisbaynaya alifti baa laga gooyey wama fi listifaami in jurad xudif soo ma ahayn ibnu idan ma fi istifhaam haddee laamiljar baa raacday waa la iska gooye lima weye haddaad ku istaagtana limaha baadihi soo ma aha alifaha wa awliha intaqif yacni ma fi listifhaam haddii la jaro waxaa la gooyaa alifteeda haddii lagu joogsadana waxaa lagu daraa habaa la raaciya marka kiibay u nisbeeyeen waxaa la yidhi sanadun limiyun limiyun waxuu kaloo qaataa magac la yihahda sanadun tajwiiziyun wuxuu qaataa magac la yihahda sanadun jawaaziyun jawaazi iyo tajwiizi iyo limi waa isku ma sii dhib badno sanadka markaad sheegayso haddaad calaa sabiili tajwiizi walixtimaal ku sheegto fahuwa sanadun limiyun hadda maxaan kusoo idhi laa usalim inuu lucaabulkalbi uu yahay najis waxaan ku idhi laa usalim lima laa yajuusu an yakuuna najisan lima liman laa yakunu najisan lima laa yajuus ixtimaal baan furay ixtimaal marba haddaan furo lima isticmaalay wixii la halmaala waxaa loo yaqaanaa waxaad keentay weyah wadaadow saa'ilkee maanica waxaad keentay taageero aan go-naynoo laakiin furay tajwiiz alcaqli hal tajuuz alcaqli waxaan ku idhi liman laa yajuuzu an yakuuna najisan liman laa yakunu najisan liman laa yakunu hayra najisin mxuu ahaye hayra طaahirin baan ujeeda cafwan marba haddaan limi iyo tajuuz waxaa loo yaqaanaa asanad allimi limina waxaa loogu nisbeeyey liwujuudi lima fiihi tajwiizi iyo jawaazi waxaa loo yidhi ma go-no maqtuuc ma aho maadaan jasminin he ixtimaal baad ka dhigtay ixtimaal baad ka dhigtay sanadka maxaa loo yaqaana maxaa nidhi sanadun limiyu waxaa jira mid la yidhahda asaguna sanadun qaciyun sanadun qaciyun waa markaan hawsha gooyo hawsha markaan gooyo wey inuu idin sharxayo idin qaybta sharxa idiin qabanaya howlaha ma ma garanay maad fiirisee almatn mashruuc soo idima qabanayo dhib ma laha almuhim midka la yidhaahdo qacigu waa inaada ixtimaalka meesha ka saarto oon ku dhaho laa usalim kayfa wahwa kada waaba jmsi waxaa tihi waa diiday ma ogoli maxaa yeeley waaba nijaase hada sanadun qaطciyun waa xoojin aad oola timid calى sabiil اlqaطci wاljasmi lalاxtimaal marka maxaan leenahay waa sanadun qaطciyun hadda meesha haddaad tiraahda laa usalimu kayfa wahwa najisun ood ka saato lima laa yakunu najisan farqiga udhexeeya labada haddi cibaaro waad aragtaa idan taqsiimka sanadka aan qaybayna waa ataqsiim min xayu suuratihi suuratuhu qaabkaad u cardisay amaad u sheegtay baan eegaynaa marna inuu yahay sanad mujarado diida mujarada ah cafwan markaad ku darta diidadii aad sanad ku darta sanadkaasi hadduu yahay sanad tajwiizi ah oo ixtimaal ah waxaan leenahay waa sanadun limiyun aw jawaasiyun aw tajwiiziyun hadduu si go-an aad u sheegta hawshiina waxaan leenahay waa sanadun qadciyun warkaa waan faana ila tahay tii hadda hadaad tiraahdo qubuuriyadu waa muslimin liannahum waxaad tihi liman laa yakuunu mushrikiin liman laa yakuunu mushrikin sanadkaasi manciga aan ku xoojiyey muxuu yahay noociisu magacii limiyun kayfa wahum mushrikuun baan ku idan nooc saddexaad baa ku walo la yidhahdo asanad alxalliy waa ku kuu sheegay uu kaaga booday ila wuxuu ku wadaadku wa minhu nawcun wa minhu nawcu yusamaa bilxalli waa sanadun xalliyu taasagaa sheekhu ku fasiro ku yidhi wa huwa tacyiinu mawdici اlhalai sosaa idinkuma qoro waa inuu caddeeya saa'ilku meesha uu ku gafay mucallilku sanadkii waxaad u sheegatay si go-an mucallilku ku khaldamay iyo meeluusa ku khaldamay maadan ishaar umaadan bixin midna umaadan bixin ayib kii hore muxuu aha isaguna ee tajwiiska aan baad furtay kan xalligu waxaa weeye waa diido sanad wadata sanadkana waxaad ku caddaynaysaa ood ku tilmaamaysaa meeshuu ka khaldamay balaaduna ay ka soo gashay ninkan mucallilka ah mucallilka meeshuu ka khaldamay baad tilmaamaysa ood ku mudaysa marka inta badan asagu waxaa loo sheegaa uu cibaaro wuxuu qaataa yasixu maa dakata low kaana amru kada wa anuu matalan ku idhaahda laa usalim lucaabulkelbi inuu daahir yahay laa usalim baan ku gaabsaday sanadkii baan sheegay yasixu maa dakarta low kaana aahir alcayn yasixu maa dakarta low kaana aahir alcayn ayb waa eega haddee ila lucaabulkelbi waxaad i tiri waa aahir baad ugu tiri mustadil warkiis wuxuu lucaabulkelbi waa aahir liannahu mutaxallibun min xayawaan ku gaabso daahir hadduu raaciyo warkiis waa cadaysta soad u bulshada min xayawaan marka haddaan marayno xilligaas aad u fahanto min xayawaan idan fahuwa daahirun buu soo istaagay markaas waxaa tihi laa usallim yasixu maa dakarta oo inuu lucaabu lkalbi daahir yahay low kaana min xayawaanin daahirin aw min daahiri اlcayn idan maxaad ku tilmaamaysaa waxaad ku tilmaamaysaa mustadil aafadu waxay kaa soo gaadhay waxaad tiri lucaab alkalbi waa aahir liannahu min xayawaan xayawaanka daahirka dhareerkiisu waa daahir waa sax laakiin aafadu waxay kaaga timid ay oo nijaasatul cayn qaba yaa waxaad u qaadatay inuu lamid yahay xayawaanaadka waad fahanteen bay la tahay sanad walba iyo xoojin walbood ku tilmaamayso mawdica alghalad ayaa waxaa la sanadun xaliyu yani wuxuu xalinaya ishkaalkii ishkaalkii iyo wahmigii iyo ihaamkii iyo labsigii galay ku jiray fii istidlaali اlmustadili aw اlmucalili baad ku tilmaamaysaa kaa waxaa laga cabiraa alxalli waatuu kuu sheegay macnahu xalliguna waa maxay waa ishtibaahu shayin biaakhara ishtibaahu shayin biaakhara gabagabadu inahaas wey fain kaana alwalu <coughs> idan <clears throat> waxaanu soo qaybinay sanadku inuu yahay maa yadkuruhu اlmucallilu ayib wuxuu mucallilku sheego wey maa yadkuruhu asaa'ilu uu u sheego taqwiyatan limancihi asanad waa maxay waa maa yadkuruhu saa'ilu taqwiyatan limancihi fain kaana calى sabiili اljasmi fahuwa qaطciyu wain kaana calى sabiili الtajwiizi wاlاxtimaali fahwa limiyu وtajwiiziyu وjawaaziyu fain kaana mubayinan limawdic اlabsi wاlاجtibaahi fahwa xaliyun waan isfahanna ila tahay intaa matniga waa iska cadiya ila tahay ayb sheekhu wuxuu yidhi وأma mancuhu bالdaliili fahuwa gasb غayru masmuuci cinda الmuxaqiqiin لاstilzaamihi الkhaبطa nacam qad yatawajahu dalika bacda iqaamaة الdaliil calى tilka الmuqadimaةi الmamnuucati intaana hawshaa usii gudbin sanadka hadda waxaynu soo qaybinay bictibaari suuratihi marka la fiiriya qaabka ad u dhigtay ma majzuumba ma calى sabiil اxtimaal ba ma mubayin limawdic اlغalط واlاجtibah fi istidlaal mustadili ba taas waan soo qaybin ma mujarad ba idan mancigu wuxuu galaa e wadiifatu saa'il imisay ahayd saddex xil baad lahayd xilka u horeeye ahaa almunaaqada halkay gashaa fi lmuqadimaat ararta hore ararta hore daliilka lagu dhisahayo iyay ka dhex goojisaa halkaasaad gelin maxaabaad dhisiba intaadan dhisin baaban kugu haystaa mar hadduu dhisay oo istaajiyey waa inaad daliilka weerarto ama aada la timaado mucaarada la timaado idan mancigii ayaa wuxuu galaa baan idhi fi muqadimaati daliil manciga hadduusan xoojiyo wadanin fahuwa mancun mujarad hadduu xoojiyo wato fahuwa mancun maca sanad sanadkii maxaad u qaybisay bictibaari asuura walcardi qaabka loo bandhigay saddex meequu noqday muxuu kale yaan ujeeda cafwan xalliyun wa qaطciyun wa limiyun sheekhu wuxuu kaaga sheegay kii u daraa labadii kalena wuxuu oga tegey inaad fahmayso caasho garata wey annaga caasha garata noome waa nagu cusub yahay marka almuhim waa inahaas intaas waa sanadkoo la qaybay bihada lictibaar dhan kale marka laga qaybay sanadku wuxuu noqdaa lix qaybood lixdaa qaybood haddaan maanta sheesheegno inaad ku mashquulshaan baan ka baqi laakiin cashirka markaan dhameey u dambaysa haddaan maalin jalsa u samayno dhibba ma lahaate wixii laga tegir sawa iska ma qaadi karto wa min shuruudi diraasa waxaa ka ah kitaabka inaan la saarin wuxuusan qaadi karin waa khataca lagu baaba-ay wey markaad cashir bixinayso ama dersi dersiga waa inaadan gudagelin fii fanin aakhar naxwaad akrinaysa waa sarfi ii gelin sarfaad akrinaysa balaaqi ii laakiin wadaadaha soomaaliyeed say u muujiyaan tafawuq iyo dadka wax dheer yihiin wadaadku waa inuu jimatuurad sameeyo oo markuu risaale akrinayo dhowr iyo toban fan uu fooda kuu geliyo saad madax u qabsato waadadku caalimsana u tidhaahdo warkay waad fahanteen baan u malay waa khata fi diraasa wa fi tacliim waxaa ka hadlay saaxibu irshaad eh, mxuu ahaa irshaad alqaasid ilaa asna almaqaasid waa khata markaad fanni akhri fannigan lagu gaabso allaahuma maadadaas iyo cibaaradaas sharxaysa inay lugaha la gasho fanni kale oo in wax laga tilma la fahmi karinba mooye ka naqdi hadda naqdigii waxbaynu ka tilmaanay waxaa ku caddaada naqdigu inuu maxduud yahay meelo khaas ah idan marka warkaan soo gaabshee marka sanadka laga fiiriyo sixadiisa fi lwaaqic marka hore muxuu ahaa min xayu suuraan fiirina iyo siduu u arko maanicu maanicu siduu marka la fiiriyo wuxuu noqdaa lix qaybood buu noqdaa ima an yakuuna sanadu naqiidan lidacwa dacwadii aan sheegtay anugu uri w waa sida xukumku waa sida iyo ma aha anugu maana sheegay anoo mxua mucallil ama mustadil ah waxbaan sheegtay wixii aan sheegtay waad mancido waa diiday markaa diiday diidada waxaad ku dartay xoojiye sanad loo yaqaano sanadka aada la timid hadduu yahay naqiida dacwa nafsan cayn addacwa waxaan ku ihi waaas waxaas waa insaan markaasaan ku ihi kayfa wahwa farasun ma nafsu naqiidi dacwaba ma aha waxaan ku ihi kayfa wahwa hayru insaan insaanun wa hayru insaan soo naqiidayn ma aha naqiidan wa laa yajtamicaani walaa yartaficaani fi ani waaxid markaan la imaado sanadka xoojiyaha haddaan la imaado sanad burinaya wixii aad sheegatay cagsiga naqiidkiisa bitaxdiid caynan waxaa loo yaqaanaa waa asanad binaqid dacwa binafsi naqiid dacwa ima an yakuuna sanadu nafsa naqid dacwa dacwadaa waa tee waa xukumkii iyo tasdiiqii iyo wuxuu sheegtay ninkii mustadilka ah ee mujiibkaah ama mucalilka ah iyo inaan la imaada matalan musaawi naqiidi dacwa wuxuu sheegtay wax laftirkiisa cagsigiisa oo naqiidkiisa lama imanine waxaan la imid musaawi naqiid naqiidu dacwa mid u dhigma oo laakiin aan asagii ahay iyo inaan la imaado an yakuuna asanadu akhasa min naqiidi dacwa saddexdaa goor buu sanadku ku anfici saddex goorna ku anfici maayo mucallil markaad markaad saa'il an yakuuna sanadu acama an yakuuna sanadu mubaayinan an yakuuna sanadu acama wa akhasa min wajhi alkhusuus اlwajhi wاlcumuum اlwajhi ku anfici maayo an yakuuna sanadu acama muطlaqa min adacwana ku anfici maayo an yakuuna sanadu mubaayinan lidacwana ku anfici maayo saddexdaas kuma anfici maxaa ku anfacay markaad duminaysa dacwo biwadiifati اlmancina ku duminayso manci maca sanadka ahaa waxaad isticmaali kartaa an taأtiya bisanadi munaaqidin aw naqiidin linafsi dacwa musaawin linaqiidi dacwa akhasa min naqiidi addacwa saddexaasuu ku anfacahaya saddex iyo saddex meeqo wey waa lix lixdaa nooc buu noqdaa saddexda horee ku anfacaysa misaalla aan kaaga sheeg wixii dambana kutubta kale ka muraajici kitaabka aadaab albaxi walmunaadara la yihahdo uu leeyahay sheekh maxamed min ashanqiiti midan risaalada yar ee maxamed muxidiin cabdilxamiid ayay kitaab kastoo mudawalatan ka yar koorsan waad ka helaysaa inaad ifaanteen baan malaynay ayib maalan waxaan idhi cafwan nasraneba wuxuu yidhi almasiixu ilaah almasiixu ilaah liannahu wulida min gayri abin wa kullu man wulida min gayri abin fahwa ilaahun falmasiixu ilaahun idan dacwigii adilada iyo muqadimaadkeedii buu sheegtay wuu istaajiyey muslimkiiba wuxuu yidhi amnacu laa usalimu ma ogeli mana jiraysa kayfa wahwa hayru ilaahin kayfa wahwa say ku noqon waaya masiix ilaah ilaahba ma ahe dacwadii maxay ahayd dacwa alnasraaniya almasiixu ilaahun sanadkii uu la yimid saa'ilkuna muxuu noqday hayru ilaahin hawshaa dambe iska daaya hayru ilaahin iska horgeeye ilaahun waa naqiidaan soo sa ma aha idan annaqiidaan laa yajtamicaan hadduu midkood sugnaado irtafaca athani hadduu midkood burana kii kalaa laazimi ma kulmi karaan inuu ilaah noqdo inuusa ilah udhexey ma jiro haddaa marka sugo anahu غayru ilah balat dacwa balat dacwa اlmudaci dacwa اlmucalili aw اlmustadil maxaan la imid laa usalim waa mancun min asaa'il xubnaha yaysan galaangelin mancun min asaa'il kayfa wahwa hayru ilaahina waa maxay waa mancun maca sanad marka la fiiriyo xisaabta horo min xayu alcardi qaabka loo bandhigo manciga maxaa ku noqonaya waa manci qaطci ah marka xaqiiqatulwaaqic iyo dacwada burinteeda laga fiiriyana waxaa la timid sanadun huwa naqiidu dacwa wixii la sheegto oo almasuu ilaahun inuu yahay kayfa wa huwa hayru ilaah ilaahun wa hayru ilaah insaanun wa hayru insaan insaanun laysa biinsaan marka maxaan leenahay waa naqiidu dacwa intaa inaad fahanteen baan umalinhaya intaa inaad fahanteen baan umalinhaya idan haddaad sanad la timaad ama xalli ha noqdo ama limi ha noqdo ama qaطci ha noqdee asagoo saddexdaaba noqon kara iyo haddana waxad ku darsanaysaa ima an yakuuna nafsa naqiid الdacwa waxaa ku yimid musaawi naqiid الdacwa musaawi naqiid dacwa maala waxaa dhi hadihi danaaniir zawjun liannaha munqasimaة ilaa mutasaawiyeyn wa kulu munqasimin ilaa mutasaawiyin fahwa zawjun hadihi danaaniiru zawjun zawjso lama yaqaan tirada dhaban ama shafciga ah ayb tirada laba isleeg u qaybsantaa la yihahda zawj af soomaaliga waxa la tira dhaban dhaban baa la yihahdaa midda aan laba isleeg u qaybsamin waxaa la yihahdaa kisi midda ka sii darana tira mutaxan baa la yihahdaa say dooniba ha noqotee nimanna way cagsiyaani waxaan ku idhi haadihi danaaniid shilimada aada gacanta ku waa zawjun waa tiro laba isleeg u qaybsami karta hadihi dacwa zawjun hiy dacwa hadihi danaaniiru zawjun waa dacwadii iyo tasdiiqii iyo qadiyadii iyo isnaadkii khabarigaha iyo warka ama xukumkii inaad fahantiin baan u malay adilaad u dhaqado waxaa tihi liannaha munqasimatun ilaa mutasaawiyayn wa kullu munqasimin ilaa mutasaawiyayn fahwa zawjun fadanaaniiru zawjun saa'il baa iska wareeji wuxu uhi laa usalim laa usalim hadihi dacwa ma sallimhaya ma ogoli kayfa wahwa fardun baan ku kayfa wahwa fardun say u noqon zawj waaba tira kisi ahe ama waa tira mutaxane waxaad isu fiirisaa zawjun naqiidkeedan mubaashirka ah waa hayru zawjin ha khaldamin haadidananu zawju naqiidkeeda mubaashirka ah waxaa weeye inaad tiraa kayfa wahya hayru zawjin maada dhin waxaa tihi kayfa wa hwa fardun kayfa laa yajuuzu an takuuna fardan ayib yasixu maa dakarta low kaanat hayra fardin hayra fardin ayib idan aduu marka limigii iyo qacigii iyo muxuu ahaa kii kale xallig hadoonta geliye maxaan la imid musaawi naqiid baan la imid walaysa nafsa naqiid soomada socon zawjun waxaa naqiidkeeda noqon lahaa tooska ah hayru zawjin laakiin waxaa idhi wahwa fardun fardiguna waa musaawi naqiid hayru zawjin tiro isla eg ma aha iyo waa tiro mutaxan isku macno wey xagga macnaha nuxurka xagga alfaaday kala duwan yihiin laakiin nuxurku isku meel bay tagaysa idan sanadka aad la timid bimusaawi naqiid asna wuu ku anfici lanna musaawi naqiidi waa naqiid dacwa labada shay hadday isku mid noqdaan isku shaqay qabtaan naqiidku hadduu dacwada burin jiray musaawi naqiidda dacwadu waa burinhaya waa ay fahamteen baan umayn aan ka socono waxaa ku yimid an yakuuna akhasa an yakuuna akhasa laftirkeedu kama sii dheero kama sii dheero waxaa weeye in qaacida taqaaneed mxuu ahaa maxaa la odhan jiray mxuu ahaa intifaa alakasi intifaa alakasi yastalzimu intifaa alcami walaysa alcaks tii wey tii wey naftirkeedu macnahan baa shabax baan mudutuul baan meel ka arkay misaaladii wadaaddu aad u celiyaan mudutuul baan meel ka arkay maxaa daka naatiqun liannahu insaanu wa kulu insaanin naatiqun fahwa fadaaka naati ama fawa naati waxaa tiri mutuushaasi waa ruux fikra nudqigu kii hadalka uma jeedaan waa alquwa alfikriya aw alquwa alcaqliya almudrika lilmaxsuusaati walmacquulaat bay ka cabiraan aduu aadamaha mutafakirka ee fikran baa loo jeeda mutuushaasi waxaan kuri dabeer mehe geedna mehe waa dad kadibna adilaan keensado waxa aan arkaya baan sheegay saa-il baa soo laa usallim lima laa yajuuز an yakuuna farasan kayfa huwa farasun waa y fahanteen baan u malinhayaa anu waxaan sheegtay inuu insaan yahay soo ma addacwa huwa inuu insaan yahay waxaan hiyo dacwa naqiidu dacwa wuxuu noqon lahaa hayru insaan naqiidu dacwana maanan keenin musaawi linaqiidu dacwaana sanad maanan ka dhigan ee waxaan la imid akhasa min annaqiid akhasa min annaqiid hadiyo koor waxaad ka firinaysaa khusuuska iyo tabaayunka iyo cumuumka iyo tasaawi waxaad ka firinaysaa naqiidu dacwa sanadkaad la imanayso iyo dacwada naqiidkaad isku firin ima an taأtiya bisanadin huwa naqiidu lidacwa aw bisanadin musaawin linaqiidi اdacwa musaawin lidacwa ma waa lilnaqiid nisbada waxaad ka fiirin bayna الnaqiidi wa bayna الsanad anisab alarbac soo ma garanaysaa anisab alarbac waad garanaysaana labada shay hadday isku mid yihiin oo midkood kala faaruqi karin ashay-an idaa lam yufaariq axaduhuma alaakhar aslan fahumaa muta mutasaawiyaan kalasadi wاlleydi wa kalinsaani wاlbashari lafdiga insaan iyo bashar waa annisbatu baynahuma wa atasaawi لأna axadahuma laa yufaariq اlآkhara muطlaqan ma kala dhaqaaqaan isku mid mutasaawiyan baa la yihahdaa labada shay hadday marnaba kulmi karinna mutabaayinaan baa kalinsaani wاlxajari hadday marna aysan kulmi karin warka waad fahanteen baan u malay maxaa ku yimid in midkoodka kale uusan faaruqi karin ka kalena uu faaruqi karo waxaa la yidhaha alkhusuus wاlcumuum اlmuطlaq so sidaa ma ahayn an yufaariqa axaduma alaakhara fi bacdi الsuwar ayib midna uu kuma faaruqi karo kaalxayawaani wاlinsaan alxayawaan wاlinsaan mar walbo xayawaan ee insaan la helo hee wujid alxayawaan laakiin mar walbo xayawaan la helo shardi maa in la helo insaan markaas waxaa ka dhexeeya nisbada loo yaqaanay alkhusuus wاlcumuum almutlaq ayib haddii labada shay mid walba mar u dhaqaaqi karo marna ay kulmi karaan yajtamicaani taaratan wa yaftariqaani taaratan waa cumuum iyo khusuuskii aad dhihi jirteen wajhi ayib muxuu ahaa kalinsaani wlabyadi soo sidaa ma aha kalinsaani wlabyad abyadku insaan ruux cad na waa noqon karaa abyadku hayr linsaanna wuu noqon karaa soo sidaa thaljiga iyo caanaha iyo barafka iyo waa cad yihiin xaashiyada wataama insaannamana waana caddahay marna way kulmahayaan alabyad wاlinsaan yajtamicaani fi اlinsaani اlabyad alinsaanu wاlabyad yajtamicaani fi اlinsaani alabyad wayaftariqaani fi اlcaaji wاllabani wazujaaji اlabyad ayib wayaftariqaani ayda fi اlinsaani اlaswad ruuxa madow abyad baa meeshii laga waayo soo sidaa ma aha caanaha cadna insaannimaa laga waayay ayib ruuxa madowna maxaa laga waayey abyadnimo idan idaa kaana yaftariqaani taaratan wayajtamacaani taaratan waxaa loo yaqaanaa khusuus iyo cumuum wajhi ah saddexdaa dambe tabaayunka iyo tasaawiga waxaan rabaa waxaan rabaa labadan dambe cafwan khusuuskii cumuumka wajhiga ah iyo tabaayunku marnaba ku anfici maayan iska gee saa'ilna ma anfacaan mucalina ma anfacaan maxaa ku anfaca naqiidu dacwa iyo tasaawi iyo alakhasu mulaqan alakhasu mulaqan kii hadda aan haynin wa alakhasu mulaqan waa ti hadda aan haynin maxaa tiri waxaas mutusha waa insaan anigu waxaan ku idhi kayfa wahwa farasun naqiidu dacwa wuxuu noqon lahaa inaan ku dhaho wahwa hayru insaan laakiin waxaan ku idhi faras weeye faras iyo waxaad ku fiirisaa hayru insaan nisbadee ka dhexaysa wa huwa hayru insaan iyo farasun oon la imid maxaa ka dhexeeya khusuusun wa cumuumun mutlaq ayib sanadkan waa akhasu min annaqiid dacwadu maxay ahayd huwa insaan naqiidu dacwa waa maxay huwa hayru insaan huwa hayru insaan maana isticmaalin sanadkan waxaan ka dhigtay akhasu min anaqib akhasu min anaqib waa irfainta ma odhanlaya oo farasku ka khaasan yahay hayru insaanka hayru insanka wuxuu noqon karaa libax buu noqon karaa oo daanyar buu noqon kara oo dugaag buu noqon kara oo wax kalou noqon karaa hayru insaanka laakiin farasku waa hayriyo insaankaoo kasii khaasan hayriyadiis soo idan haddaad la haddaad burisay marka oo la timid akhasa min annaqiid fakaanaka aatayta binafsi naqidi wa aqwa minhu shay naqiidka ka sii hoosayba hadaad la timi dacdu waa burtay waxayna ku dhisanta qaacida lo odhan jiray intifaau اlakhasi yastalzimu intifa alcami wa hubuutu اlakhasi yastalzimu hubuuta alacami akhasku hadduu meesha ka baxo akhaskii meesha ka baxo acamku maaha min xayu agga intifaaga laakiin hubuudka waa islaazimaan hubuudka talaasum baa ka dhexeeya hubuudka talaasum idaa habata alakhasu habata alcam in insaaniya la helo xayawaanin la waayo suuragal ma ah laakiin haddii acamkii la waayo alxayawaaniya waxaa la waayahayaa insaaniya intifaac alcami yastalzimu intifac alakhas wa hubuut alakhasi yastalzimu hubuut alcam laakiin intifaac alakhasi laa yastalzim intifa alcam waan ismaana ila tahay idan dacwada burtay saddexdaas sanadun akhasa min naqiid dacwa sanadun musaawin linaqiid dacwa alityaanu binafsi naqiid naqiid dacwa saddexdaa way ku anfacahayaan saddexda kale muran baa ku jira muranku muran wuxuu kaga jiraa qeybta cumuumkii khususka wejiga ah muran ku jira waxaa weeye alcamu muطlaqan iyo tabaayunku iyo khusuuskii cumuumka wajiga ah. khusuuskii cumuumka wajiga ah iyo tabaayunka labadaa nooc saa-illa ma anfacaanoo xaq maha ah inuu keensado dooduna ku soconayso waana khalad mucallina ma mana burin karo laakiin alityaanu bilacami hadduu waxaa isticmaali kara mucalilka markeedana gaari doona hadii waqti loo hel hadda waad ifantay saddex hor ku daysano mancigii ima an yakuuna mancan wa ima an shantaa daqiiqa bal aan ku gabagabeeyo an yakuuna mancan mujaradan aw mancan maca sanad sanadkii ima an yakuuna limiyan aw eh, xaliyan aw qaciyan dhankan waa xaggii suurada iyo cardigii k qaabkaad udhigto marka laga eego marka laga eego burinta uu burinaya dacwadii iyo wixii la sheegtayna wuxuu noqon karaa lix nooc saddex anfacaysa saa'ilka iyo labo midnaba saa'il iyo mucallim midna aba anfacaynin iyo hal mucallilka anfacaay oo alatyaanu alacam ibtaal acamiga ah taa inama khusayso ima an taأtiya marka adiga saa'ilka muctaridka ah binafsi naqiid الdacwa kayfa wahwa غayru ilaahin wa ima an taأtiya bimusaawi naqiid الdacwa kayfa wahwa fardun waa soo maray ila tahay wa ima an taأtiya biakhasa min naqiid الdacwa kayfa wahwa farasun inta wersbaana ila tahay inta yarta marka aan ku daro wa amaa mancuhu mancu saa'il daliila e, mancuhu mancu saa'ili uu manciyo muqadimata daliil amaa mancuhu mancu saa'il muqadima uu manciyo bidaliili daliil uu ku manciyo isagoo daliishanay waxaa lagaa rabaa ku gaabsato laa usalli amnacu marka waxaad tidhi amnacu usallimu liannahu kada wa kada haddaad sanadka iyo istidlaalka keento bacda almuqadima wa iqaamat اlmucali lidayla calayha sax wey laakiin afka aan kala qaaday anoon weliba adiladii gaadhin baad adugu tiri waan diiday wadaylu qowluhu tacaala wa xadiiu rasuulilah wa ijmacu lmuslimiina walqiyaasu sar tan waxaa loo yaqaanaa qasbi waxaad marooqsatay beelaqo wey waa dood beelaqa ah dood saxa ma ah dooddaas waxaad bilowday mooryaannimo ku saabsan xagga dooda lianno wadiifadooda waxay ahayd wixii la keeno ee la toosiyey la dhisay inaad dumiso ee ma ahayn xilkaada iyo xubinkaadu dhisid daliil alistidlaal waa wadiifatu اlmucallili wاlmustadili wاlmujiib waاlictiraadna waa maxay waa wadiifatu الsaa'ili haddaad marka baashii adugu shaarka gashataba tiraado waxaa weeye wadaliilu wadaliilu waxaad booliyatay ood dhacday e shaqo uu ninkaa lahaa wa ama mancu mancu saa'ili almuqadima bidaliil uu ku manciyo fahuwa asbun boob baa loo yaqaanaa asbun wey hayru masmuucin aan la dhagaysanin hayru maqbuulin fii cilmi lmunaadara cinda almuxaqiqiin liistilzaamihi qasbiga keensgu keensanayaana loo diiday alkhabda gabidhac iyo hamagsi buu keenaya dooddo dhan baa kharimaysa yaa mustadila yaa muctarida xaggee u socotaa wixi dhan baa baashu inay si tartiiba ku socoto adwaarta la qaybsa nin walba xilkiisa ka dhacaysa iyadoo sidaa tahay hada madhab almuxaqiqiin waa e, culimmada badankood ama kulligood ilaa naadira wadaadkii laakiin fanniga dejiyey eenu soo maray muxuu ahaa rugnudiin alcamiidi alxanafi sabraqadi alfaqiih asagu wuxuu qabaa qasbiga xataa waa bannaan yahay wax lagu weeraray wey waa nin wataba wuxuu dhan isdhex booda wuxuu idhi alqasbu waa wadiifatu maqbuula fi lmunaadara de maxaa lagu galay ka mid tahay ee lagu galay uu yidhi dahabi muxuu ahaa walaysa cilmuhu muxuu yidhi mima yurshidu ila allah wadaari alaakhira walaa huwa min cuddat اlqabr wallahu mustacaan soo ma ahayn warkii dahabi ku galo galo wey idan gasbi ma socon liistilzaamihi اlkhabطa goormaa laakiin aad wax mancin kartaa bidaliil nacam qad yatawajahu lmancu wey mancigu wuu socon karaa waa la aqbali karaa bacda iqaamati اlmucallil اdaliila mucallilku markuu qotomiye daliilka kadib calى tilka اlmuqadima اlmamnuuca wuu kuu socon muqadimada aad diidantahe laa usalim aada leedahay haddii mustadilka daliilkeeda uu sheegay manci maca daliil wa maca sanad baa kuu furan laakiin kuma furo inaad isdila la timaado isdila inaad la timaado kuma furo qabla iqaamati qabla dikri اlmucalili addaliil asbi baad wadaa waxaan kaga baxaynaa qayb wain kaana aani wuxuu u gogooday naqdin manci waad ka soo baxday wadiifatu saa'ili waa alula waa almancu tafaariicdeedii wixii suuragal ahaa maca alikhtisaar waynu soo sheegay laba masle aan ku daro keliya maslada kood waxaa weeye mancu lmaanici mancu lmaanici qad laa yaduru lmucallila labadaa masalo muhiim jiddan wey maslada kood waxa wey maanica mancigiisu mar baa laga yaabaa mucallinka inuusan dhibin waa goorma waa markii uu xambaarsan ictiraaf dimni ah amnacu baa tiri mancu lmaanici qad laa yaduru lmucallila waa goorma waa ida kaana mushtamilan cala ictiraafin dimniyi ayib wixii waxaa tihi ma ogoli ma ogolin waxaaba la socoto ku dhex jirta ogolaasho marka lagu leexan maayo mancu lmaanici qad laa yaduru lmucallila whw ida kana mshtamila calى اctiraaf dimniy mala waxaa tii alcaalam mutagayir wkulu mutagayirin xadi falcaalamu xadii baan ku uri hada huwa adacwa alcaalamu mutagayiru wkulu mutagayir alcaalamu xadi cafwan mutagayir ba ka dhig dhimaas daba marya alcaalamu mutagayiru wakulu mutagayirin xaadi falcaalamu xaadiثu markaas waxaan ku uri waxaad deliisha waxaa tihi lأnnahu laa yakhlu min alxaraka wالsukuun caalamku inuu xadi wa kutusahaya dhaqdhaqaaq iyo tanaqul iyo tagayur kama eh, kama eh, kama madhnaado inahu laa yakhlu min alxarakati wasukuun muctarid wuxuu yihi marka amnacu amnacu liannahu qad yakhlu cinda xuduuihi cinda xuduudihi ama kayfa kayfa waqad yumkinu an yakhluwa kayfa yakunu xadiian waqad yumkinu an yakuna an yakhluwa cinda xuduudihi waxaa tiri maya see ku dhacay hawsaa salimi maya caalamku inuu xaadid yahay ma sali waxaa daliilkaa daliishato annahu hayru khaalin ama laa yakhlu can alxakad wasukuunna muran baa ku jiro waxaa dhici karta inuu caalamku ka manaado xaraka iyo markii la abuurayo la dejinayo horeba u horeysa muxuu salimay hadda inuu mutahayir yahay hadda hadda inuu isbedelahayo oo xuduus jiro hadda wuu salim muxuu ka murmay ibaana xuduusihii aluulaa idan waa mancun mutadaminun lilictiraaf lama aqbalahay lama aqbalahayo maala waxaan ku ihi fulan waa muslim liannahu yaquulu laa ilaha illa allah nin walbo sideedan waa muslim waxaa tii kayfa waqad yaxtamil an yakuuna qad kafara min qabl hadda inuu muslim waad waad sallintay laakiin maxaad ka murantay two thousand two wartaa hore way horraysay hadda maxaan isku haynaa <laughs> idan waa ictiraaf dimniha idan mancu lmaanici qad laa yaduru almucallila wa huwa ida kana mushtamilan ala ictiraafin dimniyin masalada labaad maanica mancigiisu inuu daahir yahay oo sariixa shardi ma aha mancu lmaanici laa yajib an yakuuna daahiran siyaaqa laga fahmaa laga yaabaa maalan waabaan ka tegayba dacwaad sheegatay waxbaad ku dhawaaqday kadibna waxaan ku ihi amnacu kama bilaab waxaan ku ihi kayfa kayfa laa yajuuز an yakuuna farasan baan ka bilaabay sanad baan ku mashquulay sanad iyo halkaasaan aaday amnacu iyo laa usalimu iyo midna ma dhihin siyaaqaasaad ka fahmi mancu lmaanici ama ana almanca laa yajibu cafwan ana almanca laa yajib an yakuuna ظaahiran bal qad yufhamu min الsiyaaq inahaasaan ku gebagabeeyo in sha allahu tacala hada biاllahi towfiiq والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل والحق يحشد أجناده